alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cla nabiyina muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin faslu wayaصixu salamu xaala wamu'ajalan fima takaamala fiihi khamsu sharaa'ida e, waxaan ku soo jirnay kitaabu lbuyuuci waxaan soo sheegnay beyca saddex qayb inuu qaybsamo saddexdaa qaybna waxay ahaayeen laba shay oo jooga in laisku iibiyo baycu xaadirin bixaadir ka labaadna wuxuu ahaa baycu xaadirin bidaa'ib iyo baycu ghaa'ibin bixaadir ee bayculghaa'ibayni wax bannaan ma ahaan ila asixi maayo waayo qararka ku sugan ayaa fara badan waxaan soo sheegnay en ku soo jirnay baycu xaadirin bixaadir laba shay oo jooga in la isku iibiyo labadaa shay oo joogaa iibkooda waa asaxayaa haddii la helo shuruuda beeca shuruuda beeca ay ka mid tahay ruuxa wax iibinaya waa inuu yahay waxa uu iibinaya wax isaga uu leeyahay ama tasarufkiisa uu u bannaan yahay shayga la iibinayaa wax nafcile waa inuu yahay nafci la-aantana waxaa keenabaa nile saddex arrimood likhisatihi liqilatihi lixurmatihi kadib wuxuu ka soo hadlay ribo iyo ribada waxyaabaha ay gasho iyo ribada waxyaabaha ka saari karayo shayga rabawiga ah khiyaarulbaayici ayuu ka soo hadlay oo saddex qaybaan usoo qaybinay khiyaar eh, khiyaarulmajlis iyo khiyaaru shari iyo khiyaaru naqiisa laba qeybna waa loo qaybin karayaayo khiyaaru tashahi iyo khiyaaru naqiisa halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka shay maqan ayaa la iibinayaa wax jooga ayaana lagu iibini caynta la iibinayaa haa'ibah yani shayga la iibinayo ninka baayica uu wato way maqan tahay lama hayo ninka mushtariga ah lacagta u wata ayaa taallaayo la kala qaadanaya iibkaa waa bannaan yahay salam baa la yidhaahdaa miaal baa waxaad ku heshiiseen gaari inaad ka iibsato gaarigaasi ninka wuxuu ku leeyahay gaari nooca iyo nooca iyo noocaasi ayaan kaa iibinayaa maalin hebel kuu keenaya bil kadib laba bilood kadib sanad kadib muddadeedaba hala qabsado gaariga noocaas ah ayaan kaa iibini oo tilmaantaa le magacaa le noocaa lacagtiisi haddeer isiisi iibkaasi waa bannaan yahay jaa-is wey waa iib xalaal ah salam baa la yidhaahdaa laakiin shuruud buu leeyahay shuruuddiisa waxaa ka mid ah musanifkaaba soo wadaaye waa inaan la dhihin gaarigii aniga aan lahaaye gaari aniga aan leeyahay oo gaari muxuu ahaa meeshaa ii yaallaan kaa iibiye waa inaadan dhihin waayo waxaa la diidayaa gaari aan leeyahay haddii aad tiraahdo isla markaana ruuxa uusan gaariga arag gaarigaasi dhib kastaa ku dhici karaya inuu halaagsamaa dhacda ee ninkii xoolihiisa maxaad ku qaadani waa inaad tidhaahda gaari noocaasaad igu leedahay oo aniga ad igu leedahay adi markaa kaagii ku yaallo u keen ama mid kale usoo iibi aday ku jirtaa laakiin gaari cayinanoo mid gaar ahaaneydoo kaas waa inaadan dhihin kaa inaad dhahdo waxay ku ansixi kartaa oo keli ah gaarigaaga hadduu ruuxa yaqaanay oo gaarigaaga horay wuu u arka wuu yaqaanay de waad dhihi kartaa marka gaarigayga soo maadan aqoonin ha kii aan watay nooca ee nooca aha ah, haa he gaarigaasaan kaa iibini waa bannaan tahay taas waayo waa shay xaadir ah markaa meesha ma taagna laakiin waa la yaqaanaa oo ruuxa aad ka iibini wuu arkay ee waxaa la diidayaa shay ruuxa uusan arag isla markaana mucayan ahoo aad cayintay oo si gaar ahaaneed aad u cayinto tira gaarigii aniga gaari anigu aan leeyahay oo noocaasan kaa iibiyey ee gaarigaasi haddii uu halaagsamo ruuxii asagoo weliba arag ee lacagtiisii waa dayacmi taasaa la diidayaa waa inaad tiraahdaa gaari aniga aad igu leedahay noocaasna ah kaasaa salam la yidhaahdaa shuruud buuna leeyahay kaasuu ka hadlayaa musanifku wayasixu waxaa asaxayaa asalamu salm ayaa salm asluqaha waxa weeyaan ku horumarin oo ruuxa lacagtiio loo hormariyo wixii laga iibinayana aan weli loo keenin oo mar dambe loo keeni doono oo yacni lacagtiin iyohow isi ii hormari wixii aan kaa iibinayay gaarigii ama neefkii xoolaha ahay aan kaa iibinayay maalin hebelaan aan kuu keenayaa salm wey wayasixu salamu salamkii waa asixi xaalan wax markaa taagan ayuu ku asixi wa mu'ajalan mid la dibdhigana wuu ku asixi yacnii niyow lacagta hadeer isii meeshanna igu sug haddaaban gaarigii kuu keeniye xaali wey waa la ogolyahay halkan sii taagnaw lacagtaan qaadanaya isla haddaan kuu keenayaa gaariga iyo muajal waqti in loo qabto la yidhaahdo bil kadib laba bilood kadib sanad kadib lagu eh, madaleeyo fii maa shay buuna ku ansixi sanamka takaamala ay dhammaystirmatay fiihi shayga dhexdii khamsu sharaa'ida shan shardi ay ku dhammaystirmatay an yakuuna waa inuu yahay horta shayga madbuudan mid lagu koobay bisifati tilmaan shayga waa inaad si fiican u tilmaantaa ilaa laba arag soo maaha ruuxa waa inaad u tilmaantaa tilmaan hadhow uusan ka gedmanaynin uusan garan waayeynin war neef nooca iyo nooca oo da'daas aho midabkiisa noocaa yahay oo noocaasaan kaa iibiye ama gaariga nooca iyo nooca oo midabkiisa sidaa yahay oo caynkiisu nooca yahayo wakhtiguu soo baxay wakhtigaa uu yahayo tilmaan dhammaystiran waa inaad ku tilmaantaa an yakuuna waa inuu yahay madbuudan mid lagu koobay bisifati tilmaan waa in lagu koobay wa an yakuuna waa inuu yahay jinsan jinsi waa inuu yahay jinsiga oo lam yakhtalid uusan ku darsamin bihi jinsiga hayruhu jinsi kale yacni nooc nooc kale aan lagu darin waa inuu yahay laba nooc la isku daray tilmaam kama suuroobayso miaal waxaad isku dartay bariis iyo haruun waxaad tira kintaal boqol kiila oo beriis iyo haruur ka kooban oo isku dhexqasay ayaan kaa iibiye may may may waayo waxaan la garanaynin bariiska iyo haruurka dee qiima inta ay muxuu ahaa isu joogaan <coughs> waxaa laga yaabaa inay khaldanto taa lama ogole hal nooc waa yahay walam tadkulhu waa inayan gelin annaaru naarna waa inayan gelin liixaalatihi bedelidiisa waa inayan u gelin yacnii shayga waa inuusan ahayn shay la kariyey oo dab lagu kariyey waa inuusan ahayn sida bariis karsan aan kaa iibiyey saxan beriisaan beri kuu keeni doonaa maanta maayo maayo maayo cunto karsan ma anfacayso haddii shayga dab la geliyey laakiin dabgelintiisu ayan ahayn <coughs> dabgelin lagu bislaynayey ee maxay ahayd qashir baa looga saarayay sida subagoo kale subaga waa la dhalaaliyaa oo waxaa laga saaraa caanihii ku jiray iyo waxyaabahaas ama malabkaoo kaleoo xanjada iyo looga saarayo kaasi dhib male dabgelintiisa ee shay liixaalatihi wuxuu uleey wax la bislaynaya waa inuusan ahayn wa anlaa yakuuna waa inuusan noqonin mucayanan mid la cayinay walaa min mucayanin mid la cayinayna waa inuusan ka mid ahayn yacni anlaa yakuuna mucayanan wuxuu ujeedaa waa ti markii hore aan miaalinayne gaari anigu aan leeyahay oo gurigayga ii yaallo kaasaan kaa iibiya waa inayan arrintu noqonin haddii la cayino sanamkama ansaxayo waayo ka aad cayintay dee dhib kastaa ku dhici karaya waxaa laga yaabaa markaad u tagtayba gaarigi inuu gubto ninkii xoolihiisia lumaya taasi lama ogole waa inaadan cayininoo aad tidhaahdaa gaari nooca iyo nooca iyo tilmaantaa iyo leh ood aniga igu leedahay maalin aan kuu keenayo marka kii guriga kuu yaallo usoo kaxe ama mid kale usoo iibi aday ku jirtaa walaa min mucayanin mid la cayina qayb ka mid waa inuusan ahayn yacnii shan gaari baan kaa iibiyey shantii gaari qaar waxaan idhi adaad igu leedahay qaarna gurigaabay ii yaallaan ma asaxayo taana oo qaar waa inaan la cayinin ayaguna uma lisixati lmuslami fiihi kan ee laisu hormarinayo waa shuruudiisa amaaniyata sharaa'id yacnii shaygan laisu keeni doono muslimu fiihiga wuxuu u jeedaa lacagta la hormariyey shayga dartiisa loo hormariyo la keeni doono shaygaasi ayaa shuruud gaar ahaaneed leh uma lisixati lmuslami fiihi kan dartiisa lacagta loo hormariyey ayaa waxaa u sugan amaanii sharaa'idan sideed shardi wahiya sideeda an yasifahu waa inuu ku tilmaamaa bacda dikri jinsihi jinsigiisa marka uu sheego iyo wa nawcihi nawciisa marka uu sheego bisifaati tilmaam waa inuu ku tilmaamaa allatii tilmaanta oo yakhtalifu ay isku khilaafayaan uu isku khilaafayo bihaa tilmaanta athamanu lacag horta awalan shayga jinsigiisa waa inuu sheegaa jinsiga waa magaca guud nawcana magaca khaas ahaaneed weeye miiaal gaari baan kaa iibini waa inaad tidhahdaa horta gaari sheegta gaariga haddana noociisa sii sheego tiyota waa ayaan kaa iibini tiyota marka aad tidhaahdo kadib waa inaad tilmaantaa oo gaarigu noocaas weeyaan waktiabil ayuu soo baxay muxuu ahaa sida tilmaamtiisoo dhammaystiran waa inaad tilmaamtaa marka hore jinsiga sheeg haddana nawca sheeg kadibna tilmaam ku koob sida ujeedaa an yasifahu waa inuu ku tilmaamaa bacda dikri jinsihi magaciisii guud marka uu sheego iyo wa nawcihi magaciisii khaas ahaaneed marka uu sheego bisifaatii tilmaan waa inuu ku koobaa allatii tilmaanta oo yakhtalifu ay isku khilaafi fiiha bihaa tilmaanta athamanu lacagta ilaa gawaaridii isku qiimo maaha tiyootada isku qiimo maahay lacagta waxyaabaha ay isku khiila hataa midabka lacagta waa ku kala bedelantahay waa inaad sheegtaa waxyaabaha lacagta ay isku khilaafi karayso oo gaariga uu leeyahay oo gaariga eh, midabkaasuu leeyahay waqti heel buu soo baxay intaasuu socday kilomitr waxyaabaha lacagta isku khilaafayay ka mid tahay waa inaad sheegtaa <coughs> wa an yadkura waa inuu sheegaa qadrahu shayga inta uu la egyahay bimaa yanfii wax eryaya aljahaalata canhu in la garan waayo yacnii waxaas aad ka iibini wax la tirinaya haddii uu yahay ama wax la beegbeegayo ama wax la miisaamayo dee waa inuu qadarkiisa aad sheegta intaasoo kilogaram intaasoo suus intaasoo tan waa inaad sheegtaa qadarkii weliba qadarka sheegitaankiisa waxaan jahli gelayni waa inuu yahay yacni boqol kilogaram wax la garan weynayo maaha boqol kilogaramo sokoraan kaa iibiyey wax la garto wey ama kun jawaanoo jawaankiibaa boqol kilogaraam uu yahay ayaan kaa iibiyey waa inaad tidhaahdaa ee boqol kilogaraam wax ku dhadhow iyo wax lamida waa inaadan dhihine waa inaad xadidaa waan yadkura waa inuu sheegaa qadrahu shayga inta uu leegyahay bimaa si waa inuu u sheegaa yanfii eryaya aljahaalata garanwaa canhu shaygii la garan waayo ka eryayo wain kaana haddii uu yahay muajalan mid dib loo dhigay dakara wuxuu sheegay waqta maxilihii waqtiga uu la bixinayo yacnii haddii uu yahay salamkaa mid waqti loo qabanayo hadda kadib la bixin doone markaa xaalli uusan ahayn de waqti waa inaad sheegtaa bil hebel maalin hebel waa inaad xadidaayo maalinkaasaan kuu keeni waa inaad tidhaahdaa wain kaana haddii uu yahay muajalan mid waqti loo qabtay dakara wuxuu sheegay waqta maxilihi xalaalowgiisa waqtigii waqtigii la gaari lahaa wa an yakuuna waa inuu yahay mawjuudan mid la helaya cinda alistixqaaqi fi lqaalib shaygaasi waa inuu yahay shay sida qaalibka ah waqtigiisii markii la gaaro la heli karayo <coughs> shay waqtigaa in la waayo la yaqaano waa inuusan ahayn miaal dee waa inayn muxuu ahaa kintaal bariis oo kale saddex bilood kadib aan kintaal bariis noocaas kuu keeni he kintaal bariis in nairobi laga waayaa qaalib maaha in la helaa haalib ah ama shay in la waynayaba ay fara badan tahay oo in la helaaba ay yar tahay meenaanba beriis laga helin oo beriis baadanka helaynin inaad tidhaahdo eh, saddex bilood kadib aan kintaal beriis ay kuu keenayaa adiguna meel uma safri rabtid oo meel kama keeni rabtid maya maya ma ansaxayo ninkaa waad dugoynahays shaygaa waktigaas eh, la qabtay ee inaad u keenta la doonayo shay la heli karaa waa inuu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay mawjuudan mid la heli karo cinda alistixqaaqi marka la murto filgaalibi sida faraha badan waan an yadkura waa inuu sheegaa mawdica qabdihi meesha lagu kala guddoomayo waa inuu sheegaa markii hore wakhtiga la kala gudoomaya ahayd haddana meesha lagu kala gudoomayo meesha aad ugu keeni qofkaani waa inaad sheegtaa maalin hebelaan kuu keenayaa meel hebel baanan kuugu keeni isliibaan kuugu keeni sodsii baan keeni meel waa inaad isla xadidaan wa an yakuuna yahay aamaru lacagta macluuman mid la yaqaan haniya waxoogaa lacagun isi shaygayaan kuu keeni ma asaxayo hay waa iib mar iib yahay lacagtu waa in la xadidaa oo waa inaad tidhaahdaa eh, mxuu ahaa kun shilin oo keeyaah toban kun oo keeyaah wax xadidan waa inuu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay aamaru lacagta macluuman mid la yaqaano wa yataqaabada waa inay kala qaataan lacagta qabla tafaruqi intayan kala tegin cayntiibaa deenahon aan la keeni rabine mar dambe la keeni doona soo maaha lacagta deen waa inaya noqonin lacagtii haddii ay deen noqoto cayntiina ay deen noqoto hee shay maqanoo shay maqan lagu iibiyay noqoni ma bannaana taasi ee lacagta waa in la kala qaataa markaas shayga deenta ahna cayntu waa inay noqotaayoo la keeni doono wa an yataqaabadaa waa inay kala qaataan lacagta qabla tafaruqi intaayan kala tegin wa an yakuuna waa inuu yahay caqdu salami salamka heshiiskiisa go-aamintiisa naajizan mid go-aan laa yadkhulhu usan gelin khiyaaru shari xalay waa anagii soo sheegnay khiyaaru shari wax la yidhaahdaa jira oo labada qofee wax kala iibsani waxaa bannaan inay shardistaan saddex maalmood ayaan waxaan iska soo fiirinayaayo haddii aan isu qaadana waa kaa waa sidaan u qaatay haddii kale waa kuu soo celini khiyaaru shardigaasaa bannaana salamka kuma bannaano salamka maadaama cayntu ay deen tahay isagoo cayntii ay deen tahay haddana khiyaaran gelinaynaayo saddex beri lacagtaadaan bal sii qaadan iyo saddex beri haddii aan isu qaadana lacagta waa sidaan u qaatay cayntii baad iga sugi haddii waxaas ma bannaano salamku waa inuu go-ayaha khiyaar ma geli karo taasuu ujeedaa wa yakuuna waa inuu yahay caqdu salami salamka heshiiskiisa waa inuu yahay naajizan mid go-an khiyaar uusan ku jirin laa yadkhuluhu uusan gelaynin khiyaaru shari khiyaaru shari waa inuusan gelin <coughs> khiyaaru majlis waa la khiyaaru naqiisana waa la qayb dayn baa carabiga lagu yidhaahdaa waa daynta mucaamalada kugu soo raacday oo qofkani waxbaad ka iibsatay cayntii baad qaadatay lacagtii buu kugu leeyahay ama lacagtii qayb ka mida ayuu kugu leeyahay taasaa dayn la yidhaahdaa <coughs> gaari baan kaa iibsaday <coughs> saddex bilood kadib aa lacagtiisi kuu keeni baan ku idhi taasaa dayn la yidhaahdaa ama lacagta qaar ayaan bixiya qaarna waa ka nooca labaad waxa weeyaan lacag caddaana inaan kaa qaato oo aan ku idhaahdo niyahow maanta waxoogaa lacagaan u baahnahay ballo toban kunoo eh, isi bil kadib aan kuu keeni taa qardigaa la yihahda musanifka uu keeni doonaa qardi isku xugun ma ahee laba xugun bay kala qaadanayaan qardiga waa caqdu tabarucin waa ixsaan samayn ood ruuxa ixsaan u samayn yacnii ixsaan maxdi awey ruuxaa lacagtaadii baad siisay uu ku dangutay waa dambe lacagtaadiioo inteedii ah ayuu kuu soo celiyey maxaad ka faaiid de waxaa ka faaiiday oo keliya ajir ilah baad ugu dhawaatay ajir baad heshay khalaas wax kalood ka faaiiday adduunya ay ma jirto haddii adduunya aad wax ka faa'iido lacagtaad deentaa ku bixisay shilin haddii faa'iido wax la yidhaahdo laguu saaro ribuu noqonaya kullu qardin jaran nafcan fahuwa riba amaah kasta oo wax faa'iide uun ku geliso faa'iide aakhira maaha faa'iide adduunya kusoo geliso deen bay noqoni xataa haddii aad tidhaahdo niyow <clears throat> boqol kunaan ku dayminaya boqol kun idaymi niyo ku dayminayaa sax qaado lacagtan deen weeye ee laba bilood kadib ii soo celi adigana bal gaarigaaga aan waxoogaa soo kaxaysto meel hebel aan alaab kaga soo qaadaniye gaariga bal isi gaarigaan waxaad u kaxaysanaysa wuxuu siinaya lacagtan aad siisa darteeda waay haddaadan lacagta siinin kuma uusan siiyeen ribuu noqonaya wax la ogolyahay maaha intaa in dhan nafci adduunyo waa inayan kuugu jirin lacagta aad bixisay oo daynta aad u bixisay taasi marka qardi baa la yidhahdaa musanifkaa keeni doonaa tanna dayn baa la yidhaahdaa mucaamalatii kugu raacday wey haddaba ruuxaan haddii aad dayn ku leedahay waxaa kuu bannaan rahan wax la yidhahdo inaad ka qaadato oo aad tidhaahdo niyahow alaabta miga iibsatay haasoo alaabta ma aadan qaadanin haa lacag intaa dhansoo kugu manihi haa dee gaarigaada logbugiisa ii keen logbugaan haysan haddaad lacagtii bixin wayso maalintaas lagu ballamay inaad keento gaarigaan iibini lacagtaydan ka goosani wixii kuusoo harana adaa iskale gaarigaasna waa ku hayni <clears throat> intaa aad lacagta iiga keeni anaa gacanta ku hayni ama guriga tataldhiigiisa ii keen anaa haysani he haddaad lacagtii guddo muddadii lagu ballamay ka horay tataldhigaadi waad qaadani haddii aad gudi weydana gurigaad iibini markaan iibiya lacagtaydaan ka goosanay inta kalena waa kuu soo celin raan baa la yidhahda waa jais waa arrin bannaan oo muxuu ahaa sharciga ku bannaan xalaalna ah wa maa shay dhammaantii jaaza uu bannaan yahay baycuhu in la iibiyo jaaza waxaa bannaan rahnuhu rahan in la dhigana waa bannaan tahay waa goorma fi duyuuni deynta rahan loo dhigo ida staqara waa hadduu sugnaado hubuutuhaa deynka sugnaanshihii fi dimati ruuxa haddii lagu yeesho deen aad qaadan doonto hadda kadib beriyaad deen isiin doontaa ee maanta rahaan isiisii wax jiraba hataa horta deenta waa inaad siisaa ruux deentii waatan rahantiina keeg waa inaad tidhaahdaa ee deen aanba sugnaanin oo aadan siinin rahanaan sii qaadaya ma ansaxayso <coughs> idastaqarna waa haddii uu sugnaado hubuutuha deynku fi dimati ruuxa haddii dimadiisa lagu yeesho dimada yar yani ruuxa damaanadiisa hadday gasho weeyaan waa uu la wareego waliraahini ninkii rahanta bixiya waxa u banaan alrujuucu noqosho fiihi rahantii uu ku noqdo maa lam yaqbidhu ninkii hadduusan gudoomin yacni waxau yeeniyown deentaasoo kuguma liihaa rahaniikeen tataligiaad keentay intuusan kaa qaadin waad ka ceshan karta aniga waxbana rahan ku siin maayo aniga ama wax kalean rahan kuu keeniye maa gurigeyga waa khatar gelin maayo ee muxuu ahaa wax kalean kuu raadin waa ku bannaan tahay waa intuusan kaa gudoomin hadduuse kaa gudoomo ee gacanta uu ku dhigo ma ka qaadi kartid khalaas waay isaga waa kuu soo celin karaa hadduu doono oo sideedaba cuquudda waxay u qaybsantaa cuquud laazimu arafayn jaaizu arafayn laazimun min arafin jaa min araf saddexdaa qeyb ayay noqotaa rahantu waxay ka mid tahay marka la qibdoodo jaa min arafin laazimun min araf ninkan bixiyey kuma noqon karo mar haddii laga gudoomo kiise qaatay waa iska soo celin karaa haddii uu doono waliraahini kii rahanka bixiye waxaa u sugan alrujuucu noqod fiihi rahankii uu ku noqdo maa lam yaqbidhu hadduusan gudoomin ruuxi walaa yadmanuhu kii rahanta qaaday ah, walaa yadmanu ma damaanayo hu rahanta almurtahinu kii rahanta qaatay ilaa bitacadii xadgudub mooye yacnii waxaa lagu dhiibay ttlligia <clears throat> lagu dhiibay guriga ttlligia dhumayba ama wuu gubtay hayta taldhigi ilaa ilaa adiga keen maa lagu dhahaya maya haddaadan adigu tacadinin hayta meelihii lagu xarayn jira adiguba kuwaada ay ku xaraysnaayeen baadgelisay maalinka dambe baa la xaday tuugaa jabsaday ama gurigii inta laguu soo galaa qori laguu qabtaa wixii meesha yaallaba la qaatay ama gurigii ama dab qabsada oo gubtay adiga lagugumale markaa khalaas maxaa dhaca adig maadan tacadinin shaarica ayaana kuu baneeyey inaad rahankan qaadato yaduka yadu amaanatin sidaa ruuxa waxa uu qaadaa waxay u qaybsataa laba qayb yadu amaanatin iyo yadu damaani labadaasay u qaybsataa raahanta ruuxa qaatay gacantiisa waa gacan ammaane oo shaarica u baneeyey ammaanadaasi hadduusan isaga tacadiyin lagu malay hadduu tacadiye ka waran tantaligii markuu qaadayba miis buu xagga iska saarayo waa iska seexday miiskii ciyaaliya waxbaa ka qaaday baa ilahay ka tuureen adaa laguu leeyaha inaad tantaligii guriga keentaa walaa yadmanu ma damaanayo hu rahankii almurtahinu kii rahanka qaatay ilaa bitacadi xadgudub ayuu ku damaanaya waidaa qabada marka uu gudoomo bacd alxaqi xaqi qaarkii lam yakhruj shayun shayna bixi maayo min arahni xataa yaqdiya jamiicahu ee boqol kun aad igu lahayd teetaldiina waad iga haysatay boqolkii kun ayaan qeyb kuu guday boqol kun soo ma ahayn waxaan kuu guday sagaashan iyo sagaal toban shilin keliyaaba igu hadhay hadday doonto shilin intuu kugu dhiban yahay rahankaasi anaa haynaya waa lacagtaydii oo dhan soo dhammaysaa markaasaa rahanka aad yeelani hal shilin hadduu kugu dhiban yahay rahankii laguma siinayo shaygii rahanka ahaayee ii dhiibtay intaa la dhago asagii oo dhanna ku wada fakan maayo qayb ka midina kuu fakan mayso anaa haynayaa khalaas waay markaad ii dhammayso ayaad qaadani macnihii sidaa ayuu ujeedaa <coughs> waidaa qabada ruuxii marka uu gudoomo bacdalxaqi xaqa qaarkiisii ayaa la siiyuu gudoomay lam yakhruj ma baxayo shayun shay oo min arahni rahaankii ka mid ah xataa yaqdiya ilaa uu dhammeeyo jamiicahu dhammaantii ilaa uu dhammeeyo faslu wlxajru wallah aclam wsal allah wslam wbaarak cala nabiyina